tacaala qaala allahu tacaala ilahi waxa uu yidhi falama qadaynaa calayhi almowta ma dallahum calaa mowtihi ila daabat اlardi ta'kulu min sa'tah falama kara tabayanat اljin an low kaanuu yaclamuuna algayba ma labisuu fi lcadaabi almuhiin fi suurati saba ilahay aayaddaa wuxuu inoogu sheegay falamaa qadaynaa calayhi lmowta markii geeridii nabiyullaahi sulaymaan u timid oo waxa weeye uu dhintay maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabatu lardi ay macnaha jinnigii iyo shayaadiintii iyo wixii la adeegayay u adeegayay nabiyullahi msulayman eh, ma ay ogaanin dhimashadiisii ilaa waxa weeye daabatu lardi waxaa la yidhahdaa aboorka iyo waxaa lamid a ah daabat lardiya bay yidhaahdaan markay soo cuntay ushii oo soo socotay ushii gudaha ka gashay oo ay burburtay ushii ayuu ulbuu ku taagnaa ba la yidhi isagoo waxa weeye maaragtay meyda ayuu usha saa ugu taagnaa oo waxa weeye usha cuskanaa ushii marka uu saa u cuskanaa ayaa markaa marka uu dhin ushii ay burburtay ayuu markaa dhacay marka de muddo badan weeye markaa oo waxa weeye muddo badan ayuu markaasaa ku jiray muddo sanada ayay ku tilmaamayaan culammadu qaala ibnu jariir waxa u yihi raximah llah wibn abi xaatim min xadiidi ibrahim ibni dahman can caطa ibni saabit can abi saciid maarata can saciid ibni jubayr can cabdllahi ibni cabaas can inabiy sala allahu alayh wasalam xadiidka cabdullahi ibni cabaas uu werinayo nebigana laga wariyey nebigu wuxuu yihi kaana lsulayman nabiy llahi sulayman calayhi salaam nabiy llah nebigi ilaahay ahaa ida sallaa haddii uu tukada ra'aa shajaratan markuu salaada tukanaya geed buu arki jiray markaasuu geedkaa wuxuu odhan jiray soo baxaya maxaa tahay magacaa markaasuu ohan jiray kada markaasuu wuxuu odhan jiray liayi shayin anti maxaa adiga laguu abuuro maxaa tahay fa in kanat likarsin gurisat haddii ay maaragtay tahay geed la abuurayo oo markaa loogu talagalay in la abuuro markaasaa la abuuri jiray wa in kaanat lidawaa'in hadday dawo tahayna dawadii bay markaas laga guran jiray intay soo baxdo fa baynamaa huwa yusallii hamayn mwakti waktiyada kamida ah isagoo tukanaya daata yawmin maalin ayuu id ra'aa wuxuu arkay shajaratan geed buu arkay bayna yadayhi hortiisa taagay faqaala wuxuu yidhi magacaab markaase waxay tihi alkharuub ti wax kharibaysa markaasuu layu shayin anti maxaad kharibaysaa qaalat waxay tihi hada albeyt alkharaabu hada albeyt ay macnaha waa geeridiisii waa mowdki faqaala sulaymaan wax ogaaday markaa inuu dhimanayo oo geeridii timid faqaala sulaymaan waxau yidhi allahuma allahayo cami cala aljinni mowtii ilaahw geeridayda dhimashadayda ha ogeysiinin oo ka indhatir jinniga xataa taclama alinsu ilaa dadku ay ogaadaan oo bilow aamigu ay xaqiiqsadaan ana aljinna jinnigu laa yaclamuuna algayba inaynan gaybka waxba ka ogeyn inay ogaadaan fanaxatahaa casan ul buu samaystay markaa fatawakka'a ushii buu ku istaagoo cuskaday calayhaa hawlan isagiyo meyda ayuu ushii wuxuu cuskanaa sidii nin taagan oo kale ayuu ushka ushii wuxuu cuskanaa sanad dhan waljinnu tacmalu jinniguna way ujeedaan nabiyullahi sulayman weli waa jooga waa ujeedaan markaasay waxa weeye shaqaynayaan oo wax walba adeegayaan insigiina dadkii waa ogyihiin inuu dhintay nabiyullahi sulayman laakiin ilaahiyga subxaana qaadirka ahaa jinnigiisaa loo addoomiyey faakalat alardiya waxaa cuntay ardiya ay duwaybatun baydaa ba leh waa sida ma waxyaalaha aboorkaas inagu u naqaan oo kale dhulka geedaaya waxaa cunta waxa uu yihi fatabayanat ljin ins insigii waxa u caddaatay ana aljina law kaanuu yaclamuuna algayba maa labisuu xawla fi lcadaabi almuhiin waxaa u caddaatay dadkii insiga ahaa hadday jinnigu cilmi keybka og yihiin inay ogaan lahaayeen marka inuu nabiyullahi suleymaan dhintay oo sanad dhan ma ay shaqeeyeen oo dhibaato iyo mashaakil kuma dhiceen haddaba marka arrintaas waxa weye marka halkaa waxa ka caddaatay inayna cilmi qeybka ogeyn qaala ibnu cabbaas waxa uu yidhi waxay samayn jireen ay macnaha haddii ay arrintaa ogaan lahaayeen ma ay sameeyeen wuxuu yihi fashakarat iljinu lilardiya waxa weeye waxay ku shukriyeen maaragtay eh, jinigii baashii cuntay oo waxa weeye aboorka iyo wixii lamid ahaa oo khashabka geedaha iyo waxaa baasha cunto wey xadiidkaa marka daciif weeye baa la yidhi hadii nebiga loo tiiriyo laakin waa mawquuf cabdullahi ibn cabaas oo imaam lbazaar ayaa wariyey mukhtasar zawaaid ibn jariirna tafsiirkuu ku wariyey dabarani waa wariyey wa qaala albazar laa naclamu asnadahu ila ibrahim ninkaa ibraahim la yidhahdo keliya ayaa nebiga u tiiriyey wa ilaa inta kale waxay ku wariyeen mawquufan wa qaala alhaytamiyu waxau yihi rawaahu abaraniyu walbazaar naxwahu marfuucan wa mawquufan wa fiihi cada waqad ikhtarada sanadkiisa ninkaasa ku jira cada amaa rijaashiisa kale waa rijaal waxa wey صaxiixa wa qaala ibn kaثiir waxa uu yihi wqad rawaahu lxufaadu an eh, alxaafid ibn casaakir eh, dariiq kale ayuu ku wariyey oo ibn cabaas ka wariyey mawquufan waqad ashbah bsa wahuwa ashbah bisawaab macnaha ibn kahiir waxa uu caddeeyey waxa uu yihi mawquuf ayuu saxiix ku yahay wa qaala sheikh albani raximah fi silsilati axaadiis daciifa majalada saddexaad boqol iyo labaatan raqamka kun iyo soddon iyo saddex daciif marfuucan nebiga haddii loo tiiriyo waa daciif laakin qowlka saxiixa waxa weeye afarkan waxaa iska leh cabdullahi ibn cabaas oo waa qowlkii cabdullahi ibn cabaas oo ku fasiray aayadda halkaa marka waxay nooga caddaatay aayadda macnaheedu inuu yahay maaragtay falama qadaynaa calayhi lmawta ma dallahum calى mowtihi ila daabat اlardi taakulu min saata falama khara tabayanat اljin an low kanuu yaclamuuna algayb ma labisuu fi lcadaabi almuhiim ay macnaha haddii ay cilmi geybka ogaan lahaayeen dhibaatadan kuma jireen dadkii marka waxay ogaadeen inaynan jinnigu cilmi geybka waxba ka ogeyn sidaa daraaddeed cilmi geybka ilaahay keliya garanaya jinni iyo insi cid kale oo og ma jirto cilmi gaybka rabbigii subxaana qaadirka ahaa unbaa garanaya cilmi gaybka way qaala ibnu kahiir wuxuu yidhi wa qaala asbaq ibn lfaraj waxa uu yidhi cabdullahi ibni wahab can cabdiraxman ibn zayd ibn asim uu ka warinayo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala sulayman limalaki lmowt sulayman ayaa waxa uu ku yidhi malagii geerida nafta qabanayey idaa umirta b haddii lagu soo amro lagu yihahdo sulaymaan nafta ka soo qabo isoo ogeysi oo waxa weeye arrinteeda ii sheeg fa aclimni ii sheeg waayo nebiyada waa loo sheegi jiray waana u imaan jiray malakumowtku oo waxa weye maratay waa la kala doorarsiin jiray leanna iyagu waxyi iyo ilaahay baa la khitaabay waxyi ilaahay baa u imaanaya dadka lamid maaha fa qaala waxa uu yihi waa u yimid yaa sulayman waxa uu ku yihi sulaymaanow Eh, qad umirtu bika waa laysoo amray waqad waxaana ku haray buu yidhi laka suwaycatun saacad yar baa ku hadhay wax yar macnaha wakti yar baa ku haray fadaca shayaaiin shayaadiintii buu yeeray wuxuu yidhi idhisa guri eh, dheer oo waxa weeye maaragtay qawaariir iyo laga sameeyey oo laysa lahu baabun albaab aan lahayn io dhis gurigii markay dhiseen oo gudahiisii ay maaragtay dhameeyeen isna ku guda jiro ayuu wuxuu istaagay salaaduu istaagay faataka'a calaa casaahu ushiibuu cuskaday fadakala calayhi malaku lmowt faqabida ruuxahu naftiisiibuu qabtay isagoo geedki ushii cuskan walam yasmac dalika firaaran min maliki lmowt geerida ka carari maynin laakiin wuxuu rabay inuu jinnigu shaqeeyaan bayna yadayhi wayanduruuna ilayhi yaxsabuuna annahu xayun inay jinnigu shaqeeyaan oo hawsha wadaan way isiraadaan weli waa nool yahay intay hadba eegaan ayay rabeen fabacatha allahu daabat alardi yacni macnaha ilaahay baa waxa uu soo diray xayawaankii yarkaa daabadii oo waxa weeye aboorkii wixii lamid ah ushii bay cuntay marka fa faakalata way cuntay ushii xataa akalat jawfa alcasaa dacufa markay usha gudahay ka cuntaa waa waxaan aboorka iyo geedaha iyo markaa arki maalan guryaha albaabadooda waxa arkaysaa wuu cunayaa wuu cunayaa markaas waxaa arkaysaa albaabkii oo waxa weye hadhaw soo daatay oo gudaha ka gashaa oo gudaha kaga socotaa waa baashaa yarka ah oo qoryaha gasha alwaaxda iyo guryaha iyo oo maaragtay cadcadda way markaasay marka ushii waa daciiftay waa celin kari weyday wuu dhacay marka ushii way burbudhay nabiyullahi sulaymaanna dhulkuu ku dhacay oo waxa weeye halkaas ku dhacay falamaa ra'at iljinnu markay jinniga arkeen ayay kala yaaceen wadahabo way tageen qaala wuxuu yidhi fadalika qowluhu tacaala maa dallahum calaa mawtihi ilaa daabat lardi halkaa weeye buu yidhi macnaha taakulu min saata halkaa ayaa laga wadaa buu yidhi aayadda qur-aankeed bu akriyay wuxuu yidhi sidoo kale ibn katiir wuxuu soo guuriyey wuxuu yidhi qaala asbaq asbaq wuxuu yidhi gayrkiina saas oo kale ayuu noogu sheegay waxayna yidhaahdeen annaha makatat sanatan ta'kulu min mansa'atihi macnaha sanad kaamila ayaa aboorkaas wuxuu cunayey maaragtay ushii oo waxa weye maaragtay ushii ku taagnaa sanad dhan marka ayay qaadatay ayuu leeyahy xataa khara ilaa u dhacay waqad rawaa naxwa hada can jamaacati min asalaf wa gayrihim ayuu yidhi ibn kathiir raximah culamo badan baa laga werinayaa inay saa leeyihiin oo waxay kulligood wada leeyihiin macnaha loo jeedo waxa weeye nabiyullahi sulayman calayhi salaam ushii markuu cuskaday oo ushii uu ku taagnaa ayaa waxaa dhacday inay waxa weeye sanad dhan uu saa ugu taagnaa isagoo meyda isagoo meyda oo dhintay ayuu sanad dhan ku taagnaa ayay dhaheen wa qaala isxaaq ibn bishir an moxamed ibn isxaaq wuxuu ka wariyey can zuhriyi iyo keyrkiiba ana sulayman calayhi salaam caasha itnayni wa khamsiina sana konton iyo laba sano ayuu nabi nabiyullaahi sulayman da'diisu gaadhay bani marka horta intaynu da'da ugelin waxaynu ogaanay kayfiyada iyo habkuu dhintay aayaddaa qur-aankaa inoo sharaxday oo waxa weeye falamaa qadaynaa calayhi lmowta ma dlhm عlى mwti ilا daabt اlأrض تأkl min sacta falama akra tbaynat اljin an low kanuu yaclamuna اlغayba ma labituu fi اlcadaab اmuhin marka nabiy llahi sulayman alayh الsalaam markuu dhintay ushaasuu cuskaday mudduuna ku taagnaa ushii ilaa iyo sanad culummadu ku tilmaameen ayuu maaragtay ku taagnaa kabacdi marka ushii burbudhayna markaas ayuu dhacay oo waxa weeye geeridii markaa waxa weye caddaatay oo jinnigii iyo wixii o dhan laakiin culamadu waxay leeyihiin ma aha macnuhu inuu nabiyullaahi sulaymaan geerida ka cararayey ee waxa weeye macnaha wuxuu rabay inuu khaldo nimankan waxa weeye jinniga oo ayna kala yaacin waayo awalba waxaa loo addoomiyey nabiyullaahi sulaymaan ee nabiyullaahi sulaymaan haddii uu ay ogaadaan inuu dhintay waa kala yaacaya oo meeshii waxama harayaan insigii keliya ayaa isku soo haraya waa kala tegayaan marka sidaa daraaddeed marka ayaa marka ilaahiyga subxaana qaadirka ayuu ka baryey inuu waxa weye aynan ogaanin kabacdina malaha arrintaana loo waxyooday oo la yidhi ushaa samee ushii buu ku taagnaa sanad kaamila ayay arrintaa qaadatay marka inay waxa weye aboorkii cunto marka dee mudday qaadanaysaa aboorku waa wax yar yara oo waxa weye aad u yar yar oo baashaan albaabada iyo guryaha iyo alwaaxday gelaysaa hadhow waad arkaysaa alwaaxii oo waxa weeye soo daadanaya oo intay gudaha ka gashay oo jajabay oo waxa weye markaa eber noqday soo daatay baad arkaysaa soo gurmaya way haddaba sanadkaas kaamilka jinnigii way shaqaynayeen ba layihi oo waxa weeye halkaa ayay shaqaynayeen oo dadkii ku shaqaysanayeen oo waxa weye hawsha ay qabanayeen aynan ogeynna inuu nabiyullahi sulaymaan dhintay oo ayna war u haynin halkaa marka waxaa ka caddaatay cilmi geybka inayna jinnigu ogeyn haddaba marka dadka maanta isku mashquulinaya oo odhanaya maaragtay kuwa aleelaha ridaya ama quraatayska utegaya ama waxaasoo dhan inayna waxba ogeyn ayaa xaqiiqa waxa ilaahiyga subxaana qaadirka ah keliya ayaa ilmi cilmi geybka og cid kale oo cilmi keybka og ma jirto rabbigii subxaana qaadirkaah ma mooye waxa weeye in allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu lgayb iyo aayadihii kale oo faraha badnaa oo caddaynayay waxa weye waatuu ilaahay aayad badan ku lahaa laa yaclamu lgayba ila hu yasaluunaka can isaacati ayaana mursaaha qul inamaa cindaha cilma rabbi waxa weye cilmi geybka marka waxyaalaha cilmi geybkaa ina allaha caalimu lgaybi wshahaada rabbigii subxaana qaadirka un baa garanaya cid kale oo garanaysaa ma jirto wey wuxuu yidhi marka ibn kathir raximahullah wa ama waxa weeye muntigiisii iyo waxa weeye imisuu horta waxa weeye e, e, meequu noolaaday oo meequu boqortooyadiisii jirtay wuxuu yidhi waxa la yidhi waxa uu noolaa sida uu warinayo zuhri laga warinayo alimaam zuhri waxa uu yidhi wuxuu caasha itnatayni wa khamsiina sana konton iyo laba sano ayuu gaaray ba lihi wa kaana mulkuhu arbaciina sana boqortooyadiisana afartan sano marka laba iyo toban jir miyuu ku qabsaday markaa ayay markaa noqonaysaa wa qaala isxaaq waxa uu yihi can cikrama can ibni cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi ana mulkuhu kaana cishriina sana labaatan sano ayay boqortooyadiisu gaadhay wa qaala ibnu jariir raximahullah waxa uu yihi fi taarikh fa kaana jamiicu cumri sulayman ibni daawud calayhi salaam nayfan wa khamsiina sana calaa kuli xaal waxay u badan yihiin marka culummada qowlkooda markaa wada fiirisid inuu dhowr iyo konton ku dhintay marka ma laba iyo konton ba ma ka badan tahay nayf waxaa la yidhaha dhowr wixii saddex ka badan adiga calaa kuli xaal dhowr iyo konton sano ayay da'diisu gaadhay ayaa la yidhi waxaa la yidhi marka ibnu jariir waxa uu yidhi wa fii sanati arbacin markuu boqortooyada hayay afar sano oo mulkigiisu iyo boqornimadiisu ay taama gashay ayuu wuxuu bilaabay inuu dhiso bayt lmaqdis ayuu bilaabay bali uma malaka bacdahu ibnahu kabacdi yaa marka qabsaday oo waxa weeye boqortooyadii iyo nidaamkii la sii wareegay haddii uu dhintay marka nabiyullahi sulayman boqor nebinimadii cid ka dhaxashay lama sheegin laakiin boqortooyadii waxaa ka dhaxlay ba la yidhi nin la oran jiray maaragtay ra rauj raxubacaam raxubacaam ayaa la yidhahdaa oo waxa weeye waa wiilkiisii ba la yidhi muddata sabca maaragtay muddadii sabca casharata sana fima dukiro macnaha toddobiyo toban sano markuu maaragtay jiray ayuu ka dhaxlay ba la yidhi oo boqortooyadii la wareegay kabacdi markaa ibnu jariir wuxuu yihi uma tafaraqat bacdahu mamlakatu bani israail wallahu aclam marka boqortooyadii reer bani israil oo waxa weye awoodda lahayd oo heerkaa gaadhay oo waxa weye nabiyullahi sulaymaan hogaaminayey markuu wiilkiisii qabsaday oo dee nebi ma ahayne uu boqor keliya ahaa haddi meeshii marka mar hadduu boqor keliya arrintu noqoto waxaa soo gelaya cadaaladii baa dhimanaysa waxa weeye tawjiihintii ilaahay uu tawjiihinayo waxyigii kusoo degayay baa ka baxaya meesha markaa waxaa imaanaysa dulmi kabacdi markaa way burbudhay boqortooyadii oo way kala yaacday ayuu leeyaha maaragtay ibn jarir halkaa marka waxay inooga caddaaday iyadana waxay culimmadu u badan yihiin inuu noolaa konton iyo laba sano ama konton iyo dhowr sano laakiin boqortooyadii ma wuxuu haystay afartan sano mise wuxuu haystay labaatan sano labadaa qowlba way yidhaahdeen walcilmu cind allah ilaah baa garanaya intay ahayd laakiin calaa kulli xaal eh, gebagabadii arrintiisi waxa weeye nabiyullahi sulayman geeridii baa u timid mulki kasta oo qofka la siiyo marka halkaa waxaan ka faa'ideynaa boqortooye kasta oo qofka la siiyo heer kasta oo gaaro inay geeridii marka u timaado wixii oo dhan wuu ka tegayaa waana dhimanayaa markaa waxaa imaanaysa inayna wixii oo dhan waxba ku tarin oo waxa weeye lagaaga qaado mara cad lagaaga duuduubo marka milkigii faraha badnaa oo la yidhi haadaa cadaauna famnun ow amsik bigayri xisaab ku saad doonti kaye la yidhi mulkigii faraha badnaa oo intii loota tiro la ekaa oo dabaylo iyo jinni iyo insi iyo xoolo iyo wax walba lahaa xayawaan nooc kasta ilaahay waxa weye u cabiidiyey iyo jinni iyo insiba rabbigii subxaana qaadirka ahaa hadde waxa weeye horay buu uxukmiyey kullu nafsin dhaa'iqat lmowt qof walba inuu geeridii dhadhaminayo oo waxa weye heerkuu doonaba ha gaare qofku waa dhimanayaa yowm min alayaam oo waxa weye waa soconayaa marka marka boqortooyadii waxba tari mayso boqortooyada adduunku geeri un u dambaysa heer kasta oo qofku uu gaaro nicmo kastoo la siiyo wax walboo la siiyo aakhirka waxa u dambaysa un geeri marka maxay taraysaa mar haddii ay geeri u dambayso waxa weeye waxay qiimaahoo leedahay ma jirto weyn qisatu nabiyullahi sulayman calayhi salaam gebagabadeedii halkaasay ku eg tahay oo waxa weye waxaan soo qaadanaynaa marka ugu dambaysiinaynaa qodobka tobnaad oo fawaa'id yustafaadu min qisati sulayman calayhi salaam fawaa'idda laga faa'idayo qisadii nabi sulayman calayhi salaam ayaynu soo qaadanaynaa marka insha allahu tabaaraka watacaala ko waxaan ka soo qaadaynaa ilaa iyo labaatan faa'iido midda koowaad waxaan leenahay kow waxa ugu horeysa wujubu shukri cala annicam waxa weye in laga shukri noqo nicmada ilaahay ku siiyo rabbigii subxaana qaadirkaa nabiyullahi sulayman calayhi salaam markuu u nicmeeyey oo wax walba siiyey ayuu ilaahay u shukriyey markaasaa loo sii siyaadiyey rabbigii subxaana qaadirka ah marka wanaagga uu ku siiyo inaad markaa ku shugrid ayaa la rabaa khaasatan xilliga wanaaggaa aa heshid marka ay wanaaggaa ku yimaado mathalan nicmat alawlaad wa nicmat almaal wa nicmat asixa wax nicmada lama soo koobi kara wa in tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha marka wanaaggaas ilaahay ku siiyey oo dhan markii ilma ku dhasho isla markaba inaad ilaahay ku shugridid oo waxa weeye alxamdu lilah aad tiraahid oo ilaahay ku shukriyo aad markaa weydiisatid ilaahay haddana wanaag iyo waxa weye wax ka badan aad weydiisatid leanno ilahay waxa uu leeyahay lain shakartum laaziidannakum haddaad igu shukridaan waan idin ziyaadinaya walain kafartum ina cadaabii la shadiid wy midda labaad waxaan ka faa'ideynaa wwaarithahu eh, sulayman eh, lidawud lam takun fi lmaal waxa weye nabiyullahi sulaymaan meesha uu ilaahay ka yidhi wa warita sulaymaanu daawuud waxa weye nabiyullahi sulaymaan waxa uu dhaxlay waa nebinimadii iyo boqortooyadii ee ma aha inuu dhaxlay xoola ka dhaxlay waayo waxaynu sheegnay laba arrimood oo u sabab ah waxaynu nidhi wiilal badan buu lahaa nabiyullahi daawuud ayay culummadu yidhaahdeen ilaa iyo dhowr iyo toban wiil ayuu lahaa hadde hal qof xoolihii ma dhaxli karo waa in la wada dhaxlo midda kale waxaynu caddaynay mediyada inaanba xoolo laga dhaxlin oo wixii ay ka tagaan ay sadaqo yihiin sidii nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkiisa uu ku caddeeyey oo waxa weeye abubakarna markii faatimo iyo ay weydiiyeen dhaxalkii uu yidhi nebigaan ka maqlay oo odhanaya maaragtay nalama dhaxlo wixii aan ka tagna waa sadaqo haddaba marka wuxuu ka dhaxlay maaragtay nebinimo iyo waxa weeye maaragtay diintii iyo wuxuu ka dhaxlay maaragtay boqortooyadii qofkii markaa nebiyada waxaa dhaxla qofkii diintoodii qaata oo nebigu wuxuu caddeeyey xadiis saxiixa alculamaau warasatu alambiyaa buu yihi nebigu wuxuu yidhi culammadu waa raggii dhexlayay nebiyada oo waxa weeye lagama dhaxlin buu yidhi nebiyada lagama dhaxlo xoolo ee waxaa laga dhaxlaa cilmi iyo diin baa laga dhaxlaa qof walba intuu ka qaatabu marka dhaxalkiisi noqonaya marka waxa weeye nebiyada waxaa laga dhaxlaa xoolo waxaa laga dhaxlaa eh, cilmi iyo caqiido iyo diin qofkii marka barta ayaa dhaxalkii nebiyada wax ka helay midda saddexaad waxaan ka qaadanaynaa aayadda mucjisada oo allihii subxaana qaadirka uu siiyey nabiyullahi sulayman mantiqa tayr ilaahigi subxaana qaadirka waxa uu baray xayawaanka o dhan si ula hadli lahaa oo waxa weeye uu fahmayo luqadoodii wuxuuna u fududeeyey jinniga iyo shayaadiintii iyo kulli arrintaasi marka waa mucjiso wey oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirka ayaa siiyey nabiyullahi sulayman calayhi salaam waayo waa arrin mucjiseah oo aad iyo aad u khatara qof waxa weye shimbirihii la hadlaya xayawaankii fahmaya kulli waxay leeyihiin wuxuu doono u dirsanaya waad ujeedaan hududkiibuu la hadlaya oo leeyahay maaragtay waan eegeynaa maaragtay sanadnur asadakta am kunta min alkadibiin waxa weye hududkiibuu la hadlaya waa shimbir xayawaankii o dhan buu la hadlaya quraanshadii buu dareemaya oo waxa weye macnaheedii fahmay kulli marka waa biqudrati illahi wey waa mucjisadii ilaahay uu siiyey rasuul kastana ilaahay mucjisuu siiya lagu rumeeyo oo waxa weeye markii ilaahay uu rasuul ka dhigo uu nebi ka dhigo mucjisooyin baa la siiyaa marka way kala duduwan yihiin oo waxa weye mucjisooyinku aad bay u kala duwan yihiin marka nebi kasta ilaahay mucjisooyin gaara ayuu siiyaa marka nbi nebi sulayman mucjisooyinkii la siiya waxaa ka mid ahaa inuu shimbiraha laagi jiray oo jinniga loo fududeeyey oo uu adeegsanayey shayaadiinta iyo jinniga wax walba uu la hadlayo adeegsanayey hawsha u dirsanayey faa'idada afraad oo aan ka qaadanayna waxay tahay qowlu nabiy sala allahu calayh wasalam lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ah. haddii ay dadku madax ka dhigtaan qof dumara ma liibaanayaan oo waxa weeye khasaare ayaa ugu dambaysa waayo wakaa maaragtay nebiga calayhi salaatu wassalaam markii kisra uu dhintay oo gabadhiisii ay ka dhigteen maaragtay boqorad nebigu wuxuu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a marka sidaa daraaddeed lama ogola oo waxa weeye diinteennu ma ogola inay dumarku wax hogaamiyaan ninka ragga ayaa loogu talagalay hogaaminta dumarkana waxba u dhimi taasi ceebna kuma aha ee waxaa loogu talagalay inay waxa weeye ilmaha iyo waxa weeye soo barbaariyaan raggii biri wax hogaamin lahaa oo waxa weeye ay guriga iyagu hogaamiyaan baa loogu talagalay mida shanaad aynu ka faa'idayna waxa weeye bayaanu ana aaq axaqu bilcibaada waxa ugu mudan oo waxa weeye allihii subxaana qaadirka ayaa cid walba ka xaqle in la caabudo leanna sababtu waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa isagaa ku abuuray waayo markuu hududkii u tegey nimankii saba oo qoraxda caabudayey oo waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa ka leexday oo waxa weye markaa wuu ku ceebeeyey wuuna sheegay inay gaalo yihiin oo diintii ka leexdeen oo dariiq khalada ku taagan yihiin halkaa marka waxaa inooga caddaatay allihii subxaana qaadirka in la caabudo oo cibaadada ilaahay la badiyo oo la iska ilaaliyo shirkiga iyo waxyaalaha khaladkaa iyo bidcada oo dhan in la iska ilaaliyo ayaa halkaasna inooga caddaatay faa'idada lixaad waxaan ka qaadanaynaa qowluhu idhab bikitaabi haada daliil wuxuu u yahay calaa wujuubi irsaali alkutub ila almushrikiin wa dacwatuhum ila alislaam wa tabliiquhum in la gaarsiiyo dacwada oo loo qoro oo waxaa laga rabaa masalan eh, nebiga calayhi salaatu wasalaamna saas oo kale uu sameeyey waatuu kisra u qoray oo qaysar u qoray oo waxa weye uu kutub u qoray rasaa'il oo isku caddeeyey magiciisii iyo waxa weye nebinimadiisii u uu lahaa maaragtay soo islaama waad nabadgelaysaani marka waxaa loo baahan yahay in dadka mushrikiinta ah diinta la gaarsiiyo oo waxa weye qof walba uu isku dayo ciddii uu gaarsiin kara diinta inuu gaarsiiyo madaxduna ay arrintaa ka qayb qaataan oo u qoraan rasaa'il iyo kutub luuqadooda ku qoran oo loo caddeeyo markaa islaamku waxa uu yahay inuunan islaamku ahayn mid maaragtay wax dilo keliya ee inuu yahay maaragtay islaamku raxma lilcibaad raxmad iyo naxariis loo soo diray addoommada oo waxa weye wanaag oo dhan laga gaaray toddoba waxaan ka faa'iideynaa qowlulmar'a gabadhii balqiisa oo waxa weeye malakatu saba waxay tidhi yaa ayuha almala'u aftunii fii amri maa kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun qowlkaa waxaa laga faa'idayaa calaa mashruuciyati shuura macnaha dadka hadday xukumka qofka haya inuu la tashado dadka kale aad bay u fiican tahay oo majlisu shuura uu leeyahay nebigu saxaabaduu la tashan jiray washaawirhum fi lamri ayaa ilaahay yidhi cumar ibna khadaab iyo abubakar iyo raggaasuu la tashan jiray saxaabadii oo dhan maalintii beder markuu dagaalka gelayey ashiiruu calaya ayuha nnaas buu yidhi ila taliya maxaa yeelaa ila tashada seexaalka xaalka xaggee ka marnaa haddaba marka waxaa loo baahan yahay inay dadka madaxda ahi ay leeyihiin majlis majlisu shuura oo ay la tashadaan dadka ahlulxalli waalcaqdi ma aha waxa maanta baarlamanka iyo la yidhaahdo oo cid walba qabiilka iyo qurunka ku gelayaan oo la geenaya intii dadka dadka ugu xumayd ee maaha waxa weeye ahlulxalli waalcaqdi dadka diinta garanaya cilmiga leh tajribada leh odayaasha waxgaradkaa oo waxa weye waxgaranaya ayaa lala tashanaya oo majlisu shura sidii cumar ibn khadaab uu lahaa majlisu shura oo kale uu la tashan jiray cabdiraxmaan ibni cawf iyo cusmaan ibni cafan iyo caliy ibna abi aalib iyo raggaasaa lala tashanaya laakiin maanta in la yidhaahdo qabiil la isku soo xulo waxay qiimaha leedaha ma jirto way midda sideedaad waxaan ka faa'iideynaa bayaanu xusni siyaasati lmalikata saba gabadhaa balkiisa waxa weye gabarh aad dekiya ayay ahayd oo caqli leh aad iyo aad u caqli leh waayo waxa ay doontay markay raggii waaweynaa yidhaahdeen annagu dagaal baan diyaar unahay adugu xarfi samee oo waxa weye arrintiiba u daayeen ayay waxay xaawishay marka inay dadkeedana badbaadiso boqortooyadeedana badbaadiso waxa weeye nabiyullaahi sulaymaanna ay waxa weeye maaragtay ay eh, maaragtay la heshiiso sidaa daraaddeed marka markeedii horena caqli bay ku qabsatay meeshaan oo waxa weye ninkii fasahaadka ah oo dhulka fasahaadiyey intay khiyaamaysay oo waxa weye khamri ka dhejisoo dishay ayay meeshii la wareegtay marka dadkiina waa yeeleen marka gabar aad u caqli badan bay ahayd marka dambena waa islaamtay allah ilaah u naxariiste sagaal waxaan ka faa'idaynaa qowluhu tacaala bal antum bihadiyatikum tafraxuun nabiyullaahi sulayman markuu celiyey hadiyaddii oo yihi celi idinka unbaa ku farxaye waxay daliil u tahay arrintaasi calaa jawaazi maara daliil waxay u tahay calaa ana ahla alaakhira laa yafraxuuna bidunya dadku waa laba nuuc dad aakhiray ka fekerayaan oo waxa weye iimaan iyo caqiido iyo iyo aakhire maxaa ku badbaadiya bay ka fekerayaan dadna waxay ka fekerayaan adduunka maxaad heshaa marka dadka adduunka aakhire ka fekeraya oo u shaqaysanayo iimaan kale hadiyad loo keenay iyo adduunye iyo waxaasoo dhan qiimo lamale waxaasoo dhanna ma fiirinayo ee waxa uu fiirinayaa maxaa ilaahay raalli ka yahay maxaa rabbigii subxaana qaadirka ahaa uu kaaga raalli noqonayaa ayuu fiirinaya marka xoolahan yarka aad maanta ku farxaysaan aniga uma baahni buu yidhi rabbigii subxaana baa wax walba siiyey oo wax walba gacanta ugeliyey wuxuu yidhi la noqda waxaan aniga uma baahniy laakiin dadka adduunyada jecel oo ahlu dunya la yidhaahdo iyagu daa'ima waxay ku farxayaan xoogaa durayhimaada ama shilimaad yara markii la helo ayay farxayaan oo waxa weye isjeclaanayaan waanu tuu nebigu lahaa tacisa cabdu dirhama wa dinaar waxaa hoogay oo khasaaray kan addoonka u noqday dirhamka iyo dinaarka faa'iidada tobnaad waxaan ka qaadanaynaa taqriiru ana sulayman calayhi salaam kaana yastaqdimu ljin wa anahum yakhdumuunahu fi as fi ascabi alumuur nabiyullahi sulaymaan wuxuu adeegsan jiray oo inoo caddaatay jinniga iyo shayaadiinta wuxuuna u dirsan jiray waxyaalaha aan dadku qaban karin oo ad adag guryo waaweyn oo la dhisayo waxa weye badoo la quusayo oo laga soo saarayo lu-lu-a iyo marjaanka iyo daabka iyo waxyaalaha aad u ad adag ceelasha la qodayo ayuu u diri jiray waayo dadku waxaa ma awoodaan jinnigu laakiin iyo shayaadiintu wax xoog badan oo malaha wixii oo dhan ba way samaynaya oo ilaahay waxuu tilmaamay inay waxyaalo waaweyn u samayn jireen koob iyo toban waxaan ka faa'iideynaa wujuubu raddi alfadli ilaa ahlihi in loo celiyo ciddii wanaagga kuu gashay in looga shukri noqo oo loo celiyo oo loo fiiriyo qaala sulayman waxa uu yidhi qaala haada min fadli rabbii wanaaggii markuu arkay iyo wanaaggii loo galay oo waxa weye carshigii lasoo hor dhigay oo waxa weye carshigii inta laga soo qaaday ilbirqisi hortiisa lasoo dhigay wuxuu ogaaday marka arrintan allihii subxaana qaadirka inuu u fududeeyey oo waxa weeye arrintan wanaaggan ilahay xagga ay ka timid markaasu wuxuu yidhi hada min fadli rabbi waa wanaagga ilaahay isiiyey wey liyabluwani a imtixaan waa lagu imtixaamaya a aashkuru inaan ku shukriyo oo ilaahay u shukri noqo am akfur mise aan gaaloobo ayaa lay kala eegaya wuxuu yidhi marka dadkiibuu la hadlo o u caddeeyey wuxuu yidhi waman shakara qofkii shukriya fa inamaa yashkuru linafsi ee naftiisa anfacaysa shukriga adiga aad shukri naqaysid alihii subxaana qaadirkaa wanaaguu kuu galay aad u shukri naqaysid adduun iyo aakhiraba aduu ku anfacaya lain shakartum laaziidanakum adduun iyo aakhiraba aduu ku anfacaya ilahay waxba tari mayo shukri aad shukriyid salaadaad tukatid kulli ilahay waxba tari mayaan inamaa hiya acmaalukum uxsihaa lakum waa tuulaa maarata xadiidka cadiil qudsigahaa acmaashiini oo la idiin soo koobayo qofkii aakhira markuu yimaado wanaag helana hatee wanaaggii ilaahay ha ku maadiyo oo ilaahay baa waafajiyey kii waxa weeye dhibaato la kulmana hadda isagaa shaqaystaye naftiisa waa inuu eedeeyaa oo cid kale yuu eedayne naftiisa ha eedeey w allihii subxaana qaadirkaana hani buu ka yahay fa inamaa waman kafara fa ina rabbii ganiyun kariim ayuu yihi way laba iyo toban waxaan ka faa'iideynaa qawluhu nakiruu lahaa carshaha macnaha qowlka uu yidhi gabadhii carshigeedii bedele fiihi jawaazu ikhtibaari afraad waxaa halkan ku cad macnaha oo laga qaadanaya imtixaanku inuu banaan yahay in la is-imtixaami karo masalan qofkii waxaa la rabaa in camal loo dhiibo shahaadadiisa iyo meesha wuxuu soo bartay caqligiisa iyo shahaado keliya la fiirin may lakin qofku waa inuu qof caqli la oo wax maamuli kara wax nadaamin kara waxaan uu soo bartay garanaya in imtixaan marka laga qaado saa daraaddeed waxaad arkaysaa qofku markuu shaqo doonto siwa shahaadooyinka iyo wax walba wata ayaa haddana imtixaan laga qaadaya oo la eegaya bal waxaa la eegayaa suu ninkaan shaqada uga soo bixi karo iyo wuxuu qaban karo waa in la eego wey marka sidaa daraaddeed way bannaan tahay in xilligaa la imtixaamo qofka saddex iyo toban waxaan ka qaadanaynaa madaaru taqliid wma ytaratab calayhi min min atanakuri lilcaqli wddiin macnaha qofka waxyaalaha taqliidka la yidhaahdo taqliidka waxaa la yidhahdaa inaadan cilmi qofka ku raacin daliilna ku raacin laakiin aad iska raacdid aabbahay baan ka arkay waaridkay baa samayn jiray ciddeedaan ka soo gaaray inaa wajadnaa aabaa'ana waxaasoo dhan ayaa taqliid la yidhaahdaa lama ogola marka kulli waa baatil weye waayo sababtu waxa weeye haddaad taqliidkaa ku socotid waxa weeye diintana waa u daran yahay oo diintii dhibaato badan baa taqliidka ka imaanaysa oo waxa weye naftaadana wuu ku halaagaya dhibaato badan ayaa markaa ku imaanaysa marka waxaa fiican qofku inuu ku socdo calaa basiira qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabicanii waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa nebiga wuxuu amray inuu yidhaahdo aniga jidkaygii wakaa waxaan ku soconayaa calaa basiira calaa cilmin macnaha jahli ku socon mayo cidna ma taqliidinayo aabbayaal ma taqliidinayo cid hore ma taqliidinayo iyo awooyaal anigu waxaan ku soconayaa calaa cilmin wa basiira macnaha cilmi baan ku soconayaa marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in lagu socdo cilmi ee aan la taqliidin waayo sababtu waxa weeye nimankii dhammaa oo waxa weeye malikatu saba markay gabadhii la hadashay waxay taqliidkoodii bay isaga dhegeen oo waxay idhaahdeen naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin waxa weye ma ay fiirin caqligooda iyo cilmi iyo waxyaalaha meesha ka socda ma ay fiirin ee waxa weye waxay iska eegeen waxyaalihii ay horey u arki jireen ayay maaragtay ku socdeen marka taqliidka lama ogola inuu qofku ama waxa weye qoraxdii ay caabudayeen inay qoraxda iska caabudayeen isaga sujuudayaan laakiin wax cilmiga uma hayaane waa taqliidu alaabaa oo waxa weye aabayaashii hore un baa laga soo gaaray wax kale oo laga haya halkaa ma jirta markaa way afar iyo toban waxaa ka faa'ideynaa xurmatu kashfi lmar'ati saaqiha inayna banaanayn gabadha muslimada inay waxa weeye qoobkeeda bannayso lama ogola xataa walow kaanat kaafira lama ogola inay qoobkeeda banayso leanno nabiy llahi sulayman markay gabadhii ay balkiisa markay eh, maradii kor qaaday jooji baa layidhi oo uu ka nahiyey oo waxa la yidhi sii daa baa layidhi marada waxa weye waa awray ka mid tahay marka gabadha lama ogola inay qoobabkeeda muujiso marka halkaa waxaad ka garanaysaa waxyaalihii jaahiliga ah soomaalida oo gabadhu diraca intay kor qaado ay tafta qaban jidhay oo waxa weye dhudhumada muujin jirtay oo kubku muuqanayo inay tahay jaahiliya oo waxa weeye aynan ogolayn diintu ay halkaa ka garanaysaa bal waxaa la rabaa siduu ilaahay u yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna inay jalaabiibtooda isku raariciyaan oo jirkooda qariyaan ayaa la rabaa lama ogola marka inay gabadhu qoobabkeeda iyo lugaheeda iyo jirkeeda meel ka mida ah inay muuqato lama rabo ilaa waxa weeye ninkeeda iyo waxa weye markay gurigeeda joogto maxaarimteeda iyo mooye lama ogolow shan iyo toban waxaan ka faa'ideynaa fadiilatu eh, maaragtay itisaai saalixiin waxa weeye dadka wanaagsan in lagu daydo oo uswatun xasana in waxa weeye gabadhii balqiisa waxay tiri wa aslamtu maca sulaymana lilahi rabi alcaalamiin waxaan hoggaansamay bay tiri maca sulaymaan anoo sulayman la jira ayaan ilaahayga subxaana qaadirkaa waan islaamay waanan hoggaansamay waxaan maaragtay raacay nabiyullahi sulayman marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa qofka saalixa ah oo wanaagsan in lagu daydo nebigana calayhi salaatu wasalaam in lagu daydo waatuu n maaragtay ilaahayna lahaa laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana inaad nebiga ku dayataan waxaa idinku sugan uswatun xasana wanaag iyo ku dayasho wanaagsan maaragtay iyo nabiyullahi ibrahim iyo in lagu daydo nebigana markii eh, laga sheekeeyey fi suurati ancaam waxa weye nebiyadii oo dhan oo nabiyullahi ibrahim iyo min duriyati daawud ila ilaa ayaa aakhirkii waxaa la yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwaa ku daya ba la yidhi wakaa kuwii ilaahay hanuuniyey marka dadka wanaagsan in lagu daydo wanaag baa lagu gaaraa dariiqoodiina la raaco oo waxa weye maaragtay meeshii ay mareen iyo camalkoodii iyo dariiqoodii la dabagalo wanaaggaasay leedahay waadna waad hanuunaysaa markaa haddaad dariiqoodii raacdo lix iyo toban waxaan ka faa'ideynaa alwaladu asaalix hibatun min allah in waxa weye ilaahay uu ku siiyo welad saalixa weliba waa hiba min allah leannahu allihii subxaana qaadirkaa markuu nabiyullahi sulaymaan ka hadlayey wawahabnaa lidaawuuda sulayman ayuu yidhi nicma alcabdu inahu awaab marka nabiyullahi sulaymaan waxa uu ahaa hibo ilaahay u hibeeyey nabiyullaahi daawuud laakiin waxa wiilal badan wuu lahaa laakiin ninkaana wuxaa dee walad saalixa oo wanaagsan oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa oo toobadkeen badan marka in laga baryo ilaahay walad saalixa oo waxa weeye ilmo saalixa laga baryo rabbigii subxaana qaadirka ahaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan rabbi hb min ladunka ذuryة طyبة inaka samيع الdعاء waatay nebiyadu ku ducaysanayeen nabiy llahi zakariya sidanoo imaan doonto leanna waayo hadduu weladkii saalix yahay wanaag buu ilaa iyo intuu nool yahay oo dhan wanaagga uu samaynayo ajar baad ku leedahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alkasbu alwaladu min kasbi abiihi ilmahaaga intay shaqaynayaan intay camal saalixa keenayaan ducadooda wanaagooda ilaahay inta ajar buu kuu qorayaa leanna adaa sabab u ahaa oo waxa weeye kasabkaagii weyn marka sidaa daraaddeed waxaa la rabaa in ilmaha saalixa ilaahay laga baryo laguna dadaalo inuu weladka laga dhiga welad saalixa oo diintiisa iyo caqiidadiisa oo waxa weye lagu tarbiyeeyo dariiqa xaqa lagu toosiyo ayaa la rabaa si uu u noqdo ilmihii ilmo saalixa waayo haddaadan ilmihii diin barin asbaab baa jirta marka fara badan oo waxa weeye la adeegsado waxa weye waxaa kamida in diintii la baro waxaa kamida shaydaanki in laga nabadgeliyo waxaa kamida magac fiican in loo bixiyo asbaab aad u fara badan wey marka markaas ilmihii inuu walad saalixa noqdo ayaa markaa la rajaynaya ilahayna laga baryaa oo waxa weeye aad iyo aad ilahay looga barya way toddobiyi toban waxaa ka faa'ideynaa mashruuciyat tawba min kuli dembin sagiiran kana ow kabiiran in mar walba ilaahay loo toobad keeno oo waxa weeye dembiga aad geshid ama ha yaraado ama ha weynaado in mar walba ilaahay loo toobad keeno oo ilaahay loo soo noqdo ayaa loo baahan yahay leanna nabiyullahi sulayman calayhi salaam allihii subxaana qaadirkaa uu toobad keenay oo waxa weeye markuu ilaahay u toobad keenay oo beriyey kabacdi markaa ayaa ilaahay toobadiina ka aqbalay wanaag oo dhanna gaarsiiyey sidoo kale nabiyullahi daawuud calayhi salaam markuu u toobad keenay oo waxa weye uu sujuud la dhacay waatuu ilaah yidhi fagafarna lahu dalik marka toobaddu waa muhiim aad iyo aad bay u muhiim tahay in waxa weye mar walba ilaahay loo toobad keeno oo waxa weye dunuubta laga soo noqdo aad bay u fiican tahay waa arrin muhiim jiddana wey midda sideed iyo toban waxaan ka faa'ideynaa bayaanu taskir illahi tacaala lisulayman arriix inuu ilaahay u sakiray nabiyullahi sulayman dabaysha oo waxa weye meeshii bil loo socon jiray ay hal gelin ku tegayso oo waxa weye rakuub dhan waa sida diyaaradahoo kale matalan maanta hadda diyaaradaha oo kale sida ay yihiin oo kale ayaa ilaahay uga dhigay oo waxa weye diyaarad duulaysa oo wax walba qaadaysa oo wax walba maaragtay dhifanaysa ayay ahayd marka allihii subxaana qaadirka ayaa u fududeeyey oo dabayshaa uga dhigay u taskiiriyey oo dabayshaa uga dhigay maaragtay diyaarado uu meel walba ku tegayo cid isaga ka dambeysay iyo cid isaga ka horreysay midnana lama siinin sagaal iyo toban waxaan ka faa'ideynaa taqriiru ana cilma algayb laa yaclamuhu ila allah cilmi qaybka ilaahay mooyaha cid kale inuusan ogeyn rabbigii subxaana qaadirka ayaa garanaya cilmi gaybka jinni baan ogeyn insi baan ogeyn wax kalaan ogeyn habra aleela sida ayaan ogeyn wax ay ka og yihiin baan jirin waxa weeye cilmi gaybka marka rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa la gaar noqday oo waxa weeye cid kale wa cindahu mafatixu lgayb laa yaclamuha ila hu isaga maaha cid kale oo cilmi geybka og ma jirto nebiyada iyo malaa'igta iyo rususha iyo cid og ma jirto cilmi geybka aan ilaahay ahayn alihii subxaana qaadirkaa un baa garanaya cilmi geybka faa'idada ugu dambaysa oo labaatanaad waxaan ka soo qaadanaynaa taqriiru nubuwati muxamedin slى اllahu alayhi wasalam nabiyuna mxamed id hadihi اakhbaar laa yuclamu ila bilwaxyi min allah leannu akhbaartan dheerarka badan oo aan kasoo sheekaynay oo qasas alambiyaai oo dhan ama khaasatan qisadan dheer oo nabiyullahi sulayman calayhi salaam oo cajiibka oo waxyaalaha aad iyo aad u cajiibkaa kusoo arooreen hadde ma garan karo qof ogaan karaa ma jiro waxaa lagu garan karaa markaa arrinta noocaana waxa weeye waxyi min allah marka allihii subxaana qaadirkaa ayaa u waxyooday markii ilaahay u waxyoodayna nebigu waa inooga sheekeeyey iyo waxa weeye kitaabka qur-aanka na waa ku soo aroortay qisadiisu nebiguna waa inooga sheekeeyey sidaa daraaddeed marka waxaad garanaysaa nebiga calayhi salaatu wassalaam waana tuu ilaahay yidhi maa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa macnaha waxa uu ku hadlayo o dhan waa waxyi min allah ma ahayn wuxuu isagu isaga hadlayo kulli waxay ahaayeen waxyu min allah ayay ahaayeen marka halkaa ayay ku egtahay qisadii nabiyullahi sulayman calayhi salaam oo waxa weeye wanaagga badnayd iyo fawaa'ideediiba insha allahu tabaaraka watacaala ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay nagu anfaco waxa weeye wax alla wixii khaladana maadaama aan bilo aadnin oo khaldamayno ilaahay noo dhaafo insha allahu tabaaraka watacaala ayna noqoto markaa wax aynu ka faa'iidno qof walbana waxaan leeyahay ilaahay inuu maaragtay eh, naga dhigo kulligeen aladina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin